بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رsuuل الله وعلى آله وصaحبه أجمaعين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii ahaa xadيiqة التsريف للزaylعي رaحimه الlahu taعaalى waxaan soo qaadanay baan ku jirnay baabkii koobaad oo ahaa أbniyaة فicل المujarad وتasaariifihi ficilka mujaradka waxaan soo qaadan awsaanta uu leeyahay in markaasi laba ay u qeybsamaan rubaaci iyo hulaaثi eh, waxaan soo qaadanay hulaaثiga eh, mudaaracayntiisa ayaan ku jirnay waxaan soo qaadanay ficilka ama wasniga koobaad oo faculaad sida loo mudaaraceeyo waxaan kaloo soo qaadanay wasniga labaad oo ficilaa sida loo mudaaraceeyo waxaan soo aragnay ficiladaasi inay leedahay shaad laba qeybooda shaad maxdi ah oo ku imaanaya kasre maxdi ah ishaad ulwajhayna oo fatxihiina ku imaanaya kasrihiina ku imaanaya waxaan ku jirnay qaybtii saddexaad ama wasnigii saddexaad oo hulaasiga oo ficilka ama wasniga facalo wey facala wuxuu inoo sheegay marka la mudaaracaynayo yani asagu hal waji kuma yimaado awjuh kala duwan buu ku yimaadaa mudaariciisu awjuh kala duwan ayuu ku yimaadaa mudaariciisu Eh, weji koowaad waxaa weeye sheekhu ku bilaabay in caynka la kasriyo facala in mudaaricda yafcilu lagu keeno waxyaalaha keenana waxaan soo aragnay inay yihiin afar shay afartaa shay oo ah ee eh, wasnigii facalo ahaa inuu noqdo muctalulfaa inuu noqdo fada mid ka buka wasnigii facalaha hadduu fada muctal ka noqdo ama wow ha kaga buko ama ya ha kaga buko ficilkaas mudaariciisa waxaa lagu keenayaa yafcilu baa lagu keenaya yafcilu sida wacada yacidu oo kale yawcidu la oran mayo yacidu baa laohanaya sababtana waa sheegnay wowgaas ayaa wuxuu udhexeeyaa ya maftuuxa ah iyo kasre laazime ah wow kastoo dhex dhaca ya fatxisan iyo kasre laazimana waa la xadfaa maxaa yeelay laba cadow ah caduwatayn loo yaqaano ayay markaasi dhex dhacday waxaa la mid a ah haddii fadu ay ya tahayna waa la mid sida yasara yasiru baa la oranaya ayib waxaan kaloo soo aragnay ficilkaas muctal cayni bilya hadduu noqdo caynka mid kaga buka ya kaga buka sida baaca oo kale asaguna waxaan soo aragnay in lagu keenayo yafcilu oo baaca asalkeedu bayacu ahaa bayaca qaacida ku dureertay qaacido sarfiyaa ku dureertay qaacidada sarfiga darteed ayaa markaasi baaca loo yidhi marka marka la mudaaracaynayo yabyicu buu noqonayaa yabyicu ayuu noqonayaa yafcilu ayuu ku imaanayaa yabyicu markuu noqdo qaacida ku dureereysa qaacidadaas waxay tahay yabyicu marka ida taqadama saiixun saakin ida taqadama saxiixun saakin hadduu hormaro xaraf saxiixo reeban hadduu hormaro waa yab badaas weeyaan ayib ida taqadama saxiixun saakin wataakhara canhu muctalu mutaxarik oo uu daba dhaco xaraf buka oo muctala oo markaasi xarakaysan waa yada weeye yabyi yada xarakaa saaran kasraa saaran yada badina sukuun baa saaran idan xarafkii saxiixa waa saakin xarafkii muctalkaana waa mutaxarik nuqilat xarakatu اmuctali kan muctalka oo buka xarakadiisa waxaa loo naqlinaya ila saakini ila saxiixi اsaakini qablahu yani kan ka horeeya oo saxiixa ah oo saakinka loo naqlinaya idan yab yi waa la qaadaya bacdaa la saaraya kasrihii ayib ya marka hore kasrisnayna saakinay noqonaysaa wuxuu noqonayaa yabiicu buu noqonaya yabiicu marka yabiicu bacd اclaal ayuu yabiicu noqday wa asalku yabyicu buu ahaa yafcilu buu ahaa ayb kadalika ficilkaas facala ah haddii uu noqdo muctalulan bilya hadduu noqdona asaguna wuxuu ku imaanaya fcilu buu ku imaanaya sida ataa oo marka asalku ataya u ahaa ataya waxaa ku qumaysay qaacidada ahay taxaraka xarfu cilati oo markaasi ya-da ah wanfataxa maa qablahu yani markaasi waxa ka horeyana waa fadxisan yaha ata ya ta ya tadi baa markaasi ayaa xarakaysan taxaraka xarfu cila oo yadi ah wanfataxa maa qabla oo tadi ah gulibat اcilaةu alifan xarfu cilihii yadaha alif baa loo qalbinaya fasaara ataa ataa buu markaa sidaasi ku noqonaya ataa ayuu markaa sidaasi ku noqonaya ayib marka ficilkaas isaguna yafculu yati buu ku imaanaya yati ayuu ku imaanaya ayib midka afraad wuxuu noqonaya ficilkii wasnigii facla ahaa haddii uu mudaacaf noqdo mudaacaf hadduu noqdo weliba mudaacafkaas uu laazim noqdo isaguna wuxuu ku imaanayaa yafcilu buu ku imaanayaa mudaacaf waxaa loo jeedaa baa nidhi caynka iyo laamku inay isku mid noqdaan caynka iyo laamku inay isku xaraf noqdaan ayib mar haddii caynka iyo laamku isku xaraf noqdaan yani waxa weya mudaacaf baa loo yaqaanaa mudaacaf hulaaثi mudaacaf hulaaثi baa qaabka u yimaada in caynka iyo laamku isku mid noqdaan laakiin mudaacaf rubaaci asagu saa ooma yimaado xarafka koobaad faada iyo markaasi faada iyo laamka ayaa isku jinsi noqonaya caynka iyo laamka labaad isku jinsi bay noqonayaan isku nooc bay noqonayaan qaabkaas u imaan sida zalzala oo kale zalzala zada hore waa fadi bay dhacday zal zada dambena laamkii koowaad bay dhacday marka waxaa isku jinsi noqonaya fada iyo labada laam midda hore waxaa kaloo isku jinsi noqonaya caynka iyo laamka labaad was waswasa ayib falfala wahaakada marka mudaacaf hulaaثiya marka uu noqdo facaladii mudaacaf markay noqoto caynkeedii laamkeeda isku jinsi ay noqdaan marka la mudaaricaynayo waxaa lagu keenayaa yafcilu baa log sida xana yaxinu xana yaxinu yaxninu buu noqonaya qaacidadu yaxninu bay noqon lahayd laakiin qaacida ku qumtay qaacida darteed ayaa yaxinu loo yihi intaa waa soo aragnay qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala waduma cayna ma tacadى minhu kamadahu watallahu faxfadhu fduu tacadi qad yجي bkasri kadaka laazimu bdm fadri wاlتزmuu اlkasra bficli waaxidi min almucadى xabahu fajaahidi wajhani fii hara wcala calala wshad wbat warama اlcamla washajahu waadahu wanahahu faclam bhada wanshura wabuhahu wuxuu sheekhu yhi raximah اllah wadumo dami cayna ma ladii kii caynkiisa tacadaa mutacadigahaa minhu mudaacafi mudacaf xaggiis xaalu ka ahaday wadaalika madahu weeyaane madahu wuu jiiday yamuddu waa jiidayaa watallahu waa legday dhinac dhinac buu u legday ama u seexiyey yatulluhu weeye faxfadhu arrinkaa qayb faduu tacadin tacadi mid saaxiiba qad yajibu inuu yimaadaa la arkaa bikasrin kasre ku yimaado laazimun laazim laazimkaasoo bidamin dame ku yimidna kadaa kaasuu la mid yahay fadri arrinkaa ogow halkan wuxuu ka hadlayaa sheikhu raximah allahu tacaala mar hadduu inoo soo sheegay facala haddii arimo dhowra laga helo inay ku imaa yafculu ku imaanayso afar shay haddii laga helo facala wasnigii facalaha yafcilu buu ku imaanaya mudaariciisu afarta aan sheegnay waxaa lagu daraa mid shanaad oo iyadu wax daabita ama wax qaacida aan lahayn maxay tahay waxay u yaqaanaan shuhratulkasra u yaqaanaan shuhratulkasra bimacnaa ficilkii facala ahaa ama wasnigii facalo ahaa asagoon fada wow iyo kaga bukin caynkana ya aan kaga bukin laamkana ya aan kaga bukin mudaacafna aan ahayn wuxuu ku imaanaya yafcilu buu ku imaanaya yafcilu ayuu ku imaanaya waxaa loo yaqaana kaasoo kale shuhratulkasra la macnaa kasru ku caanbaxay baa loo jeedaa kasro ayuu ku caanbaxay sida daraba daraba fada wow iyo ya midna kuma sugno daad baa yaala caynkana ya kagama sugno ra baa taala laamkana ya kagama sugno ba baa taala mudaacafna maahanoo caynkiisa oo rada ah iyo badun isku jinsi maaha laba xaraf bay kale yihiin afartii midna maaha haddana fcili buu ku yimid maxaa laohanaya waxay ohanaya shuhrat kasra kasru ku caanbaxay baa laohanaya kasro ayuu ku caanbaxay marka afar iyo waa afar daaci iyo shuhru ayaa keena in facale ifcil lagu keeno mudaariceeda afarta daaci waa afarta aan sheegnay weeye shuhraduna waa taa dambe shuhradu marka iyuu daabi maleh laa daabia laha wax daabida maleh afartaa laakiin daabit bay leeyihiin afarta hore daabi bay leeyihiin dad dambe wax daabia ma leh intaa markuu soo dhameeye wuxuu bilaabayaa shiikhu facala wasnigii ahaa mudaariciis yafculu buu ku yimaada yafculu caynkoo la damiyo ayuu ku yimaadaa goormuu ku imaanaya yafculu wuxuu ku imaanayaa dhowr arrimood marka laga helo isaga soo wada tii koowaad halkan ku keenay marka midii koowaad halkan ku keenay wuxuuna ugu keen min munaasaba ayuu ugu keenay midaas waxaa weeyaan ficilkii ama wasnigii facala ahaa haddii uu noqdo mudaacaf hadduu noqdo oo caynkii laamku isku mid noqdaan laakiin an markaasi uu noqdo mutacadi mudaacaf qbsana mudaacafka wuxuu qaybsanaya laazim iyo mutacadi laazim yani mafcuul ma qaato weeye sida xana xana ala oo kale mafcuul ma qaadanayo laakiin markuu yahay mucaddo markuu yahay mafcuul buu qaadanaya waa mudaacaf oo caynkii laamka isku jinsi ah mafcuulna wuu qaadanaya mafcuulna wuu qaadanaya wa mutacadi baa la yihahdaa mar haddii facaladii ay noqoto mudacaf oo caynkeeda laamkeeda isku jinsi ay noqdaan ayib mafcuulna ay qaadanayso mutacadi ay noqoto labada arimood hadii laga helo mudaariceeda yafculu baa qiyaas ah. caynka in la damiyo yafculu ayaa qiyaas ah sida xaba xaba zaydu muxamada ama xaba zaydu aacaama ficilku waa mafcuul buu qaatay xaba zaydu zayd wuxuu jeclaaday aacaama ama alcilma cilmigii buu jeclaaday ama aacaama cuntadii buu jeclaaday waa mafcuulkii ficilku waa mutacadi waana mudaacafo xaba waa xababa xaadu waa fadii labada baoodna midna waa caynka midna waa laamka waa mudaacaf sowaadix maaha isagoo mudaacaf haddana muxuu noqday wuxuu noqday mutacadi mafcuul buu qaadanaya idan laba shay buu ku asay inuu mudaacaf yahay oo caynkiisi laamkiisu isku jinsi yihiin iyo inuu yahay mid mafcuul qaadanaya labadaa shay buu kulansaday labadaa shay mar hadduu kulansaday mudaariciis yafcilu noqon maye yafculu buu ku imaanaya maxaad oranaysa marka xaba yaxubu baad oranaysa yaxubu xaba yaxubu baad oranaysaa ayib yani waa yani miaal ahaan baan oga jeedaa miaal ahaan ayaan oga jeedaa yani kaa wuu inoo iman doona isagoo shaad ah ayuu inoo imaan doona lakin baab miaal ayaan oga jeedaa marka yafculu baad ku keenaysaa ficilkaas hadduu labadaa shardi laga helo sheekh waa inoo miaaliyey isagaa inoo miaaliyeyba wuxuu inoogu miaaliyey madahu madda zaydun alxabla mada zayd zayd wuxuu jiiday alxabl xarigii buu jiiday mad ficilkaasi awal horta waa facala oo madada wey facala madada calaa wasni facala ko waa mudaacafo madda waa miim iyo laba daal labada daal midna cayn ku dhacaya midna laam ku dhacaya waa mudaacaf ko oo caynkii laamkaas ku mid ah mafcuulna wuu qaadanaya mad alxabl xarigii buu jiiday mafcuul buu qaatay oo alxabl ah ayib waana calaa wasni facala waa calaa wasni facala waa mudaacaf waa mutacadi intaasaa laga helay idan mudaaric ifcuul buu noqonaya madda yamuddu buu noqonaya yamuddu ayuu noqonay markaasi yamuddu yamudduuna ayib tamuddu amuddu waxaa la mida talla talla waa facala talaala markii la kala fakiyo talaala ayuu noqonaya facala waana mudacaf oo caynka iyo laamka isku jinsi ah oo waa laba laam talaala waa laba laam mafcuulna wuu qaadanayaa tallahu talla fulaanu hu fulana talla muxamadu caliya calى janbihi talla ibraahimu calayhi الsalaam ismaaciil calى janbihi nebi ibraahim ayaa inankiisi markuu gowracayey dhinacuu u seexiyey marka faacilku waa ibraahim mafcuulkuna waa kee waa ismaaciil oo ficilka lagu sameeyey talla ibraahimu ismaaciila ilaa janbihi dhinaciisu u seexiyey ayib ficilka marka mafcuul buu qaatay waana mutacadi waana calaa wasni facala yafculu buu noqonaya talla yatullu talla yatullu yafculu buu ku imaanaya marka kaasuu sheekhu inoo sheegay mar hadduu mudaacaf mucadda hadduu noqdo wuxuu noqonaya marka yafculu baa lagu keenaya marka munaasabada u sheegay waxaa weeye maadaama mudaacafkii laasimkaha uu ka warramay uu inoo sheegay in mudaaricis yafculu lagu keenayo ayuu marka min baab ilmunaasaba wuxuu inoo sheegayaa mar hadduu noqdo mudaacafkii mutacadi hadduu noqdo inaan lagu keenayn yafciluy yafculu in lagu keenayo ayuu inoo tilmaamay wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala waduma dami aynama ladii ficil caynti dami tacada mafcuul gudbay minhu min mudaacafi mudacaf aggiis xaalu ka ahaday ama wadumo dami cayna maladii kii cayntii tacada mafcuul gudbay minhu mudaacaf xaggiis xaalu ka ahaday wadaalika madahu wuu jiiday weeye watallahu dhinac buu u seexiyey weeye u legday faxfadhu arinkaa qayb oo marka sidaasi u xifdi weeyaan amilo badan markaa tilmaamaya waxaa la mid ah jaba alxabla yajubuhu jaba alxabla xarigii buu gooyey yajubuhu waa goynaya saba wuu caayay yasubuhu wuu caayaya ayib shatamahu marka shaba saba yasubu saba zaydu caliya zayd cali buu caayay waa mudaacaf waa mucade waa wasni facla yafcul baa lagu keenaya xaba jaba yajubu yafcul baa lagu keenaya waa mudaacaf waa mucade mafcuul buu qaatay waana calaa wasni facla weye wuxuu naadimku yiri raximah اllahu tacaala faduu tacadin tacadin usaxiiba qad yaji inuu yimaadaan la arkaa bikasrin kasre ku yimaado ayib laazimu laazim laazim kaasoo bikasrin kasre ku dheenaaday kada kaasuu la mid yahay fadri arrinka ogow halkan shekh muxuu noo sheegaya muxuu noo sheegayaa yani ficilka mutacadiga ah markuu inoo sheegay mudacafka mutacadigaa markuu inoo sheegay qiyaaskiisu inuu yahay caynkoo la damiyo wuxuu inoo sheegayaa haddii aad kasra ku aragto waashaad haddaad aragto mudacaf mucada oo mafcuul qaata oo yfcuul lagu keeni hadaad aragto qiyaas maahana waa shaad faduu tacadin qad yajiib bikasrin ayib kasru ku imaanaya intaa markuu sheegay ayaa wuxuu sheegay cagsigiisa kii laasimka ahaa kii laasimkaa qiyaaskiisu wuxuu ahaa inuu ku yimaado kii laasimka qiyaaskiisu wuxuu ahaa inuu yafculu ku yimaado qiyaaskiisu haddii aad aragto mid laazima mudaacaf laazima oo mudaariciisa lagu keenayo yafculu haddaad aragto waa shaad marka markaad saa u eegto midkood mudaacafka laazimka ah waxaa qiyaas u ah caynka in la kasriyo ko wuxuu ku shaadoobayaa caynka in la damiyo mucadih waa cagsiyo wuxuu ku qiyaas ku noqonayaa in caynka la damiyo wuxuu shaad ku noqonaya caynka in la kasriyo marka cagsi ba isku yihi kan qiyaaskiisa kan kala ku shaadoobaya kan qiyaaskiisana kana ku shaadoobaya qiyaaska laazimka yaa ku shaadoobaya mucadaha ku shaadoobaya qiyaaska laazimkana maxaa ku shaadoobaya mucadaha ku shaadoobaya qiyaaska mucadahana yani waxaa ku shaadoobaya laazima ku shaadoobaya wahaakada marka cagsi ba isu yihin marka labadii isma bandhiga sheekhu muxuu leeyahay faduu tacadin mid tacadi u saaxiiba yani waa mudaacaf mucadaa mafcuul qaadanaya qad yeji inuu yimaadaa la arkaa cala shuduud bikasrin kasra ugu yimaado shaadnimo ayuu kasra ugu imaanaya laazimu ay mudaacafun laazimu mudaacaf laazima bidammin kaainun bidammin damuu ku dhehnaaday damuu ku yimaadaa mudaacaf markuu laazim yahay dami ku yimaadaa waa markuu shaad yahay wey mudaacafun laazim bidami kadaa ka hor xaal la mid yahay fadri arrinkaa ogow ayb waltazamu اlkasra bificli waaxidi min almucadda xabahu fajaahidi waltazamuu way laazimeen alkasra kasray laazimeen bificli waaxidin hal ficil bay u laazimeen ficilkaasoo min almucadda mucaddo ka mid ah huwa ficilkaas xabahu wey ee fajaahidi arrinkaa ku jihaad ayib oo mujaahada marka ku dadaala arrinkaas markuu inoo sheegay in midkood mid kastaba ku shaadooy ka kale qiyaaskiis u ku shaadoobay markuu inoo sheegay ayaa wuxuu inoo tilmaamayaa mudaacafkii mucadaha ahaa shaadkiisi buu bilaabay haddaba mar haddaan ogaana mudaacafkii mucadaha qiyaaskiisa inuu yahay caynka oo la damiyo yafculu lagu keeno shaadkiisuna uu yahay caynka oo la kasriyo intaa markaan ogaanay ayuu markaasi wuxuu inoo tilmaamayaa afcaasha muضacafka mucadaha ah kasre ku shahaadowday waa imisa afcaasha yani markaasi mucadaha ah oo laba weji ku shahaadowday waa imisa labadiibu isku xujiyey marka mudaacafki mucadaha shaadkiisi soo hormariyey mudaacafka laazimka shaadkiisina dib u dhigay sababtu maxay tahay mudaacafka mucadaha ah shaadkiisaa ka yar ka kooban yihiin bikhilaaf mudaacafka laazimka shaadkiisu wuu tiro badan yahy waa tiro badan ya asagaa soo wada marka mudaacafka mucadaha ayuu soo hormariyey shaadkiisii ayb wuxuu inoo sheegay mudaacafka mucadaha qiyaaskiisu dab mu ahaaye kasre maxdia waxaa ku shaadooba hal ficil baa la hayaa hal ficil baa la hayaa oo muxuu yahy ficilkaasi waa xaba waa calaa qowl qowl marka lagu socdo weeye ayb aqwaasha qaar ka mida ah waxay leeyihiin yani mabale shaad maxdia maleh kasre ku shaadoobay ma leh yani markaasi mudaacafka mucadaha ah dhammaantiis waxaa weeyaan shaadkiisu waa dulwajayn culamada qaar baa saa ohanaya marka sheekhu wuxuu raacaya qolada ohanaysa halkaa ficil baa waxaa la arkay wax hal weji ku shaadoobay ficilkaasi muxuu yahay ficilkaas waa xaba wey xaba zaydun aلطacaama ama alcilma wuu jeclaaday yaxibu baa laohanaya yaxubu laohan mayo yaxibu baa la ohanaya kasru ku imaanaya waa shaad oo ficilku waa waa mudaacaf oo caynkiis laamkaas ku mid ah waana mutacadi mafcuul buu qaadanaya mafcuul ayuu qaadanaya labada arimood baa laga helay wuxuu ku yimid markaas yafculu buu ku yimid mar hadduu yafculu ku yimid yaxibu aad aragtay waxaad ogaanaysaa inuusan qiyaas ahayne inuu shaad yahay ayaad ogaanaysaa waltazamuu way laazimeen alkasra kasray u laazimeen bificli waaxidi ficil waaxida kasra u laazimeen ficilkaasoo min almucada mudaacafki mucadaha ka mid a ah. xaba huwa ficilkaasi xabahu xabahu wey fajaahida arinkaasi ku dadaal wajhaani laba weji kaainaani waxay ku sugnaadeen fii haray ku sugnaadeen hara wa callay ku sugnaadeen calaban wa shadday ku sugnaadeen wa batay ku sugnaadeen wa namay ku sugnaadeen wa ramal camalay ku sugnaadeen wa shajahu way ku sugnaadeen wa adahu way ku sugnaadeen wa nahahu way ku sugnaadeen faclan bi haada arinkaa ogow oo wanshuranna fidi wabuhahu faaf oo dadka markaas gaarsii halkan sheekh wuxuu noo sheegaya raximah اllahu tacaala mudaacafka mucadaha ah maxaa ka shaadoobay oo weliba laba waji ku shaadoobay qiyaas iyo shaad mar hadduu inoo sheegay shaadkiisi maxdig ahaa oo kasre ah hal ficl inuu yahay calaa qowl marka lagu socdo ayaa halkan wuxuu noo sheegayaa sheekhu raximah اllah qaybta laba weji ku shaadooda laba weji ku imaanaysa wej qiyaas ah oo damo ah iyo wej shaad ah oo kasre ah wuxuu tilmaamay sagaal ficil buu tilmaamay sagaal ficil ayuu tilmaamay waxaa ugu horeya ficilkood waxa wey hara wey hara hara macna waxa wey hara yahuru wa yahiru hara yahuru waa qiyaaskii yahiruna waa shaadkii macnaha wuxuu noqonaya wuu karahsaday wuu dhibsaday hara zaydun fulanan hara zaydun yani markaa fulan hebel buu dhibsaday ayib asalkuna waxaa la ohan jiray sawt اkalbi اkhafi codka eyga qarsoon baa ayaa la ohan jiray hariirka marka hara wuu dhibsaday wa xoolihii buu waraabiyey mar labaad calla waxa weyaan xooluhu marka marka hore la waraabiyo marka labaad in lagu soo celiyo baa calalka la yidhaahdaa waxaad ohanaysaa calla calla zaydun alibila geeli buu mar labaad waraabiyey calla marka muxuu noqonayaa calla yaculu wa laba waji ku imaanaya yaculu waa qiyaas yaciluna maxay noqonaysaa waa shaad ayib calalan waa masderkii wey washadda shadda mataacahu alaabti buu xidhxidhay ay awsaqahu shada yashud waa qiyaaskii yashidna maxay noqonaysaa waa shaadkii w shada mataacu wabata bata wuu gooyey bata xabla xargi buu gooyey yabutuhu waa goynaya waa qiyaaski yabituna waa shaadki ay qaطacahu waa gooyey waa jaray wabata wanama nama alxadiiثa warkii buu faafiyey yanumu waa qiyaas yanimuna waa shaad ay xamalahu wa afshah wuu faafiyey wey nama adii sheekadii warkii buu faafiyey nama yanumu waa qiyaas yanimuna waa shaad warama rama wuu hagaajiyey rama rama yarumu waa qiyaas yarimuna waa shaad ay aslaxa waa hagaajiyey wey rama alcamala camalkii shaqadii ayuu hagaajiyey wey rama yarumu wa yarimu wa shajahu wuu dakray wey shajahu shaja zaydun ra'sa caliyin zayd wuxuu dakray madaxa yani markaa cali buu dakray marka muxuu noqonayaa eh, shaja yashuju ayuu noqonayaa qiyaaskii yashijuna wuxuu noqonaya shaadkii buu noqonaya adahu ada yaudu waa qiyaaskii ada wuxuu noqonaya ada wuu dhibaategeliyey wuu ku khasbay ay aljaahu ayib ada yaudu waa qiyaaskii yauduna waa shaadkii wuuna ku dirqiyo sanku geliyey wey wii waa u dhibaategeliyey ada yaudu waa qiyaas yauduna waa shaad wanahahu ayib naha alkhabara warkii buu faafiyey yanuhu waa faafinaya wayanuu waa faafinaya afshaahu waa faafiyey faclam bihaada arrinka ogow wanshurana yani markaasi faafi oo wabusahu faafi marka waa sagaal ficil ayuu noo sheegay sagaal ficil oo markaa dulwajayn ah oo qiyaaskana damo ugu imaanaysa calashuduudna kasra ugu imaanaysa ayuu sheekhu marka inoo tiriyey wajhaani laba weji kainaani waxay ku sugan yihiin fii hara haray ku sugan yihiin wa calla callay ku sugan yihiin calalan callo oo masdarkeed calalan u yahay wa shadda yani markaa shadda almataaca alaabtii buu xidhay yashuddu wayashidu wabata yani alxabla xarigii buu jaray yabutu wayabitu ayib bata waa yabutu waa jaraya wayabitu waa jaraya wanama warkii buu faafiyey nama alkhabara yanumu waa wayanimu waa warama wuu hagaajiyey shaqadii yarumu waa qiyaaskii wayarimuna waa shaadkii wey alcamala rama acamala camalkii shaqadii u hagaajiyey wey washajahu wuu dakray shajahu wuu dakray ayib yashuju waa dakraya ويشج waa dkرya شج رأسه يشج waa قياaس ويشجن waa شhاaد وأضه waa u dhibaaتgeliyey يud waa u dhibaaتgelinaya ويd waan u dhibaaتgelinaya waa شhaadkii قyaaski ونثhu markaas نث الxاadiث warkii buu فaaفiyey ينuث waa فaafinaya فاعلم بhذا arinka ogow وانشhuرana arinkaa markaasi فaaفi وبثhu فaaف waa isku mid weeyaan labada markaasi فiعل macnuhu waa isku mid weeyaan wuxuu inoo sheegay شheikhu sagaal فiعل oo markaasi laba waji ku shaadoobaysa qaar baa marka wax ku ziyaadiyey oo ilaa shan ficil taqriir meelahaas awsaanta lagu ziyaadiye waxaa ka mid ah batha ficilka le batha batha wuu faafiyey waa lagu ziyaadiyey waxaa ka mid ah afcaasha lagu ziyaadiyey hasha hasha waraqa shajar geedka caleentiisibu soo daadiyey hasha waxaa ka mid a ah ama ama albira ceelkii ayuu marka ciiddii iyo caradiibuu kusoo rogay kusoo celiyey ayib waxaa ka mid aa ah fi lmaa biyihii buu dhex makuurtay dhex galay waxaa ka mida ah adda addat ilmusiibatu musiibadii balaayada baa ku dhacday marka awsaantaas batha iyo hasha iyo tama iyo aa iyo adda awsaantaas ayaa markaasi culimada qaarkood ku ziyaadiyeen ay ka dhigeen markaas inay yihiin dulwajayn batha yabuhu wayabiu hasha yahushu wayahishu tama yaum wayaimu aa yauu wayahiu iyo adda yaudu wayaidu awsaantaas bay markaasi ku ziyaadiyeen wuxuu bilaabayaa marka sheekhu raximah اllahu tacaala mudaacafka laazimka shaadkiisii mar hadduu inoo soo sheegay qiyaaskiisii shaad buu leeyahay shaadka waa laba qaybood waa shaad maxdi ah oo yani damo ku imaanaya caynka la daminayo iyo shaad dulwajaynah oo caynka la damiyo oo shaada iyo qiyaaska ku imaanayo markaa caynka in la kasriyaa wuxuu soo hormariyey marka uu ku imaanayo shaad maxdi ah waxaa ka shaadowday lix iyo afartan wasni walow ay jiraan qaar markaasi aan arki doono oo sheekha lagu qabsaday laakiin min xayu اcumuum afartan iyo lix wasni afartan iyo lix ficil ayuu inoo sheegay inay ficiladii laasimka ahayd ka shaadoobeen oo qiyaasku wuxuu ahaa in caynka la kasriyo laakiin caynka aan la kasrin caynkii la damiyey damo maxdaya ku yimaadeen markuu dhammeeyo lix iyo afartankaas wuxuu ku xujin doonaa lix iyo labaatan kale oo ayaguna dulwajayn ah dulwajayn maxaa loo jeedaa qiyaaski bay ku imaanayaanoo kasru ah cayn ah iyo shaad qiyaaskii oo kasru cayna iyo shaad oo ah damulcayn ayay ku imaanayaan lix iyo labaatan wasni ayuu markaa kadib tilmaami doonaa sheekhu raximah اllah marka wuu bilaabayaa marka waa amiladu inaad fahanto weeyaan inaad fahanto iyo wax kale meesha ma yaallo waa inaad fahanto yani kelmadahan macnahooda inaad fahanto iyo inay yihiin mudaacaf laazima oo kasre keliya ku shahadoobay intaan baad markaa u baahanta qaala الناظم رaحimه الlaه taعالى واlتزموا الضم bmr wjل وhb wdr أj kr cama khb wuxuu sheekhu raximah الlahu taعaalى واlتزمuu way laazimeen adma damay laazimeen bmara maray u laazimeen wjl jalay u laazimeen whaba habay u laazimeen wadara daray u laazimeen aja waaja ajay u laasimeen kara karay u laasimeen hammay u laasimeen camay u laasimeen khabbay u laasimeen waltazamuu way laasimeen addama ay dam lcayni caynkoo la dumi waxay u laasimeen bimara mara wuu maray mara waa ficil yani markaasi waa mudaacaf inuu mudaacaf yahana waxaa daliilkugu ah waxaa isku idqaaman aan markaasi caynkii laamkii oo maraara ayuu asalku ahaa maraara waa miim iyo laba maraara facala waa mudaacaف waa laazim mara wuu maray mara zaydun zayd wuu maray bes mafcuul ooma baahna waa ficil markaa laazima weeye mafcuul ma qaadanayo toos ooma qaadana mafcuul wuxuu ku gaarayaa xarfu jar buu ku gaarayaa mara zaydun bikada marka mara wuu maray yamuru waxay noqonaysaa waashaad bay ku timid qiyaaskuma imaanba qiyaasku muxuu inay ku timaado mara yamiru baa maro oo yamiru laleey weligaa arki mayse waa mara yamuru mara wuu mara yamuru wuu marayaa bas mudaacaf waa laazim qiyaaskiisii ah in la kasricaynka uu gara maray damulcayn buu ku yimid mara yamuru ayib wajalla jalla rajulu can manzilihi uu ka guuray wey jalla rajul ninkii baa guuray yajullu wuu guuraya irtaxala canhu asaga ku fasira dhammaan asaga ku fasiraya irtaxala canhu waa ka guuray ay jalaan canhu talaagu marka waxaa weyaan guuritaanka weeye waxaa ka mid a ah qowl اllahi tacaalى walowlaa an kataba allaahu calayhim اljalaa ayib laakiin jala qadruhu ayadu waa ka duwan tahayo waa qiyaas jala qadruhu qadarkiisii qiimihiisi baa weynaaday yejilu waa weynaanaya marka jala markay tahay wuu guuray markaas weye marka ay noqonayso shaad maxdi ah oo dambe keliya ku imaanayso oo jala yejulu ay noqonayso laakiin macnaheedu hadduu noqdo jalla qadruhu qadarkiisa qiimihiisaa weynaaday waa cala qiyaas jalla yajilu bay noqonaysaa jalla yajilu ayuu noqonayaa jalla wuu rartayoo wuu guuray wahaba habat iriixu dabayshii baa soo dhacday way dhabanaysaa dabayshii tahubu waa shaad maxdi ah tahubu way dhabanaysaa dabayshu markay soo dhacdo ayaa la yidhaha habat iriix ayib marka haba tahubu waa shaad mudaacaf waa mudaacaf laazima waxayna ku timid yani waxaa weeyaan bidami faqad bay ku timid haba tahub wadara darat الshamsu qoraxdii baa shucaac bixisa ay faada shucaacuhaa calى اlardi cinda طuluuc shucaaceedi iyo iftiinkeedii baa faafay weeye marka ay soo baxayso darat الshamsu baad odhanaysaa darat الshamsu goorma idaa faada shucaacuhaa calى اlardi cinda طuluuc markay soo baxdo iftiinkeeda markuu faafo ayaa la odhanayaa darat الshams marka maxaad ohanaysaa darat taduru waa shaad maxdi waa mudaacaf laazima damay ku imaanaysaa shaad maxdi ah wey aja aja almaau aja dhaliimu yauju aja dhaliimu waxaa degdegey yani markaasi dhaliimkii dhaliimka waxaa weeyaan dakaru nucaama nucaam goronyada keeda lab weeyaan ayaa markaa sawdeeye wey yani waxaa ujeedaa aja yauju ay asraca fii sayrihi wuu degdegay wey aja yani goraygii ayaa dheereeyey waxaa la mida ah, ajat inaar baa la mid ah ajat inaaru ayib aw ajat iriixuna waa la mid marka cod laga maqlo idaa sumica lahaa dawiyun ay sawtu marka cod laga maqlo ayaa la odhanayaa ajat inaaru dabkii baa cod bixiyey wa ajat الriixu dabayshii baa cod bixisay tauju way noqonayaan dhammaantood marka macaanida waa loo isticmaalaa aja الظaliimu wa ajat الnaaru wa ajat الriixu intoo markaasi waa macaani loo isticmaala aja bimacnaa asraca iyo aja bimacnaa sawata wuuciyey cod baa ka soo baxay wey marka hadba faacil wuxuu ka dhigto ayuunbuu noqonaya dhaliim hadduu ka dhigto ee aja dhaliimu ay asraca fii saydihi ajat naaru haddii la yidhaahdana ay sawatat cod baa ka soo baxay ama ajat الriixu marka aja tauju baad ohanaysaa ajat الriixu aw aja dhaliimu yauju ama tauju waa mudaacaf laazima shaad maxdi ay ku timid oo damo ah kara waa ku rogaal celiyey kara calىa qirnihi karan wa kuruuran ay rajaca ilayh waa marka la dagaalamayo oo intuu marka hore ka cararo is wax ka cara iska dhigo markuu soo dabaardo inuu dib ugu soo noqdo baa la dhahaa kara calaa qirnihi kii ay isku filka ahaayeen ayuu ku soo rogaal celiyey marka maxaan ohanaya kara yakuru washaad maxdi ah kara wuu ku rogaal celiyey cadowgiisi buu ku soo noqday kara yakuru washaad maxdi ah wej kale ku imaan mayso ayb kara yakuru hama hama bihi ay cazama calayh wuu go'aansaday wey ama wuu u qasday hama wuu u qasday hama yahumu waa shaad shaad maxdiga wey hama yahumu shaad maxdiga wey hama yahumu hama wuu qasdaya huma wuu qasdaya cama nabtu nabaadkii baa dheeraaday cama nabtu nabaadkii ayaa dheeraaday cama yacumu ayib cama fa huwa camiim waa mid dheeraanaya weeyaan waxaa la mid ah cama الshacru yacumu idaa taala marka cama yacumu waa shaad maxdi ah waa mudaacaf laazima waa shaad maxdi ah khaba alxisaanu yakubu khaba alxisaanu faraskii baa degdegey yakubu wuu degdegayaa yakubu wuu degdegayaa waxaa la mid ah khaba nabaatu ay taalac wuu dheeraaday khaba nabaatu nabaadkii baa dheeraaday yakubu waa maxdi ah weeye waa maxdi ah khaba wuu dheeraadaya khub wuu dheeraanaya ama khaba wuu degdegaya khub waa degdegaya waa shaad maxdiga weyaan ayb wazama zama rajulu ninkii baa santaagay weeye zama bianfihi yazumu idaa takabar oo markuu kibro ayaa la yidhaha zama <clears throat> marka yazumu buu noqonayaa waa shaad maxdi oo mudaacaf laazima shaad maxdi a wey yazumu وأmا زma baciirahu ay qaadahu bizimaami hogaankuu hogaamiyey wa zama mataacahu ay shadahu wuxuu xidha alaabtii yani waxa weyan waa mutacadi labadaas zama baciirahu zama zaydu baciirahu waa mutacadi wey mafcuul buu qaadanaya wa zama muxamadu mataacahu mafcuul buu qaadanaya waa mutacadi labadaa inay yazumu ku yimaadaan waa qiyaas marka faacilkuu yahay zama mata marka yani mafcuul markay qaadanayso oo mutacadi markay noqdaan mutacadi markay noqdaan markaas waa qiyaas oo dambay ku yimaadeen qiyaas ahaan laakiin marka ay ku yimaadaan markay tahay zama arajulu ninkii uu san taagay idaa takabara marka macnadu ay tahay marka waxay noqonaysaa zama yazumu oshaad maxdia weeye ayb saxa almaaru saxa almaaru roobkii ayaa markaas socday shumay saxa almaaru ay nazala bikara aad buu roobku udaay wey sax maru faaa yasux maa xawla kutayfatin watulahaa imru qays faaa yasux maa roobki baa biyihii markaasi biyihiisi baa soconaya marka saxa maru yasuxu roobka baa shumaya yasuxu wuu shumaya idaa nazla bikara waa markuu aad u da roobku marka yasuxu oo markaa shaad maxdi ah ayay markaa ku imaanaysaa saxa yasuxu biyihii baa soconaya shumaya ayb saxa malla malla fii sayrihi malla wuu degdegey fii sayrihi socodkiisu ku degdegey malla yamulu idaa asrac malla yamulu wuu degdegayaa wa malla malla alkhubza malla alkhubza yamuluhu kaasi ay idaa adkhalahu lmal markuu xoogaa kulkulaylka dhexgeliyo khubuska iyo yani markaa kroodhiga yani markaasi markuu dhexgeliyo markaas waxaa weeyaan waa mucadde ayib man la yamul marka waa qiyaas weyaan waa mucadi markaas ayib laakiin markay tahay malla fii sayrihi wuu degdegey markay tahay markaas weeye marka ay noqonayso yamulu oo shaad maxdi ah, ay ku imaanayso malla yamulu wa alla alla alla sayfu seeftibaa iftiintay dhalaashay alla yaulu wa alla almariidu qofkii xanuunsanaabaa yani markaasi dhawaaqay yaulu u dhawaaqaya idaa sarakh marka alla maxaa loo isticmaalaa alla haddii faacilkeedu asayf uu yahay macnuu waxa wey idaa lamaca wa bariq waa markuu dhalaalo iftiimo weeyaan seefti baa dhalaalaysa alla sayf seefti baa dhalaashay idaa lamaca wa bariq alla almariid marka faacil mariid looga dhiga maxay noqonaysaa alla almariidu yaulu ay idaa sarakh markuu qayliyo caliilan marka labaduba waxaa weeyaan waa yaulu alla yaulu sida sheekhu marka u wato ibn maaligna uu maray waxaa weeye alla inay tahay yani markaas inay tahay shaad maxdi ah oo yaulu ay markaa noqonayso faacilku ha noqdo mariid ama faacilku ha noqdo asayf ha noqdo alla sayfu ama alla mariid yaulu inuu labaduba qiyaas shaad ku imaanayo qiyaasna aysan markaasi ku imaanayn ayuu markaa sheekhu maray lakiin culimada qaarkood waxay tilmaamayaan alla markay tahay fayrus abadi sheekh la yihah saaxibu qaamuus اmuxiiط wuxuu odhanayaa alla bimacnaa sarka markay tahay alla markay tahay bmacnaa sarka wuu qayliyey waxay noqonaysaa waa qiyaas oo waxay ku imaanaysaa alla yailu alla almariidu yailu kasrahay ku imaanaysaa mudaacaf laazim maxaa lagu yaqaanay inuu kasro ku yimaado saasaa qiyaas u ahayd marka alla yailu markay tahay idaa sarka taasoo qiyaaska u ah waa qiyaas marka shaad ma noqonayso markay tahay laakiin alla sayfu seefti baa dhalaashay xaalka noocaasa waa dulwajayn qaybta soo socoto dulwajaynka bay ka mid tahay oo yaulu oo yani markaas shaadan way ku imaanaysaa yailu oo qiyaasuna way ku imaanaysaa soo wadx maaha alla way ku imaanaysaa waxaa la mid ah ficilkan inoo soo wado abba ah iyo ficilka tasha ah labadaa ficil abba iyo tasha iyo alla oo bimacnaa bariqa ah qaybta dulwajaynkaay ka mid yihiin fayrus abadi baa ohanaya qaybta dulwajaynka bay ka mid yihiin waxaad ohanaysaa alla alla sayfu yaulu calى الshuduudi wayailu calى اlqiyaasi sawaadex maaha idaa lamac seefta markay iftiinto markay dhalaasho ayib abba wuu diyaar garoobey watasha lmusnu daruurtii baa markaasi tiixtiixday roob yar baa soo da-ay saddexdaa ficil waxay ku imaanayaan waa dulwajeynka oo socotay ka mid yihiin sidaasu fayrus abadi yani markaa ku tegey lakiin ibnu maalik isaga wuxuu leeyahay alla ha noqoto bimacnaa lamaca ha noqoto alla sayfu ha noqoto seefti baa dhalaashay ama allalmariidu mariidka baa dhawaaqay iyo abba iyo tasha dhammaan isku dar wuxuu leeyahay waa waxay ku shaadoobayan hal weji bay ku shaadoobayaan ayuu markaa ku tegey ayib wuxuu naadimku abaana majdu diini ana alla sarkan falaa bigayri kasrin xalla lamcan waaba tasha bilwajhayni mukhaalifa aljamaali fi lxaalayni wuxuu yihi abaana wuxuu caddeeyey majdudiin waa fayrus abadi kitaabkiisa qaamuusmuxiidka ah wuxuu caddeeyey ana alla sarkan alla macnaa saraka markay tahay alla wuu qayliyey sarkan qaylo ayuu qayliyey falaa xalla ma degin bigayri kasrin kasre waxaan ahayn kasre waxaan kuma timaado allalmariidu markay tahay laa taأti ila bاlkasri calى اqiyaas majdudiin baa saa yihi lamcan waabaana wuxuu caddeeyey majdudiin ana lamcan alla lamcan alla oo macnaheedu uu yahay wuu dhalaalay iyo wa abba iyo wa tasha saddexdaasna bilwajhayni laba wej inay ku imaanayaan wej qiyaasoo kasre ah iyo wej shaad ah oo markaasi dam ah mukhaalif اjamaali arinkaas saasuu sheegay majuddiin mukhaalif اjamaali xaaluu yahay jamaaludiin oo ibn maali mid khilaafaya fi labada xaaladoodba ibn maali wuu khilaafay majuddiin majuddiin waa fayrus abadi saaxib qaamus muxiiط wuu ka dambeeyey ibn maali ibn maali wuu ka dambeeyey isagu waa shaykhu alxaafid ibn xajar sheekhiisi weeye majuddiin ama fayrus abadi ibn maaligna wuu horeeyey ka horeeyey ibn maali baa horeeyey marka uu ugu khilaafay labaduba seeba ugu khilaafay labadiiba uu kala qaaday oo alla bimacnaa markay tahay saraka qiyaas buu ka dhigay bas shaad maba noqonaysaba ibnaagna muxuu yihi waa shaad maxdi ah asna muxuu yihi waa qiyaas maxdi ah halkaa uu ku khilaafay alla markay tahay bimacnaa eh, mana bariqa markay tahay wuu dhalaalay markay tahayna ibn maalig wuxuu ku watay inay tahay shaad maxdi ah farus abaadin wuxuu wa dulwajayn marka labada wajiba uu ku khilaafay ibn maalik markaas majdudiin baa khilaafay ayib shekh wuxuu yihi raximah اllahu tacaala alla alla weeye shaka wa shaka weeye shaka wuu shakiyey shaka fi اlamri yashuku ida irtaaba wataradada fiihi ayib irtaaba wataradada fihi markuu ka shaki shaygii iska taago ayaa la yidhaahdaa shaka fi اlamri marka wuxuu noqonayaa shaka yashuku bashaad maxdi ah wa ama shakahu birumxi fainahu bidami qiyaasi lannu mucadda shakahu birumxi warankiibu ku dhuftay markay tahay taas waa mucade shaka muxamadu markaasi arumxa warankiibu ku dhuftay shakahu birumxi taas waa qiyaaso yashuku bay ku imaanaysaa markaas ayib asha qasha alqowmu qoladii baa wanaagsanaatay qasha alqowmu qoladii ayaa wanaagsanaatay qasha alqowmu yaqushu waa wanaagsanaanay ay xasunat xaaluhum bacda bu'sin ayagoo dhibaataysnaa kadib ayuu xaalkoodu wanaagsanaaday marka la ohanaya kasha yaqushu washaad maxdi ah xaalkooda wanaagsanaaday abba abba rajul ninkii waa diyaar garoobey abban eh, abba yaubu abban wa abiiban idaa tahayaa lisafar markuu safar u diyaar garoobo weeye abba yaubu wuu diyaar garoobaya weeyaan marka waa maxdi ah washadda shadda rajulu shadda rajulu ninkii baa orday ay cadaa shadda rajulu shadda mataacahu maaha waa shadda rajulu ninkii baa orday yashuddu waa shaad maxdi ah ayb shaqa wa shaqa weeye shaqa calayhi اlamru arrinkii baa dhibay shaqa calayhi اlamru arrinkii baa dhibay yashuqu wuu dhibaya waa shaad maxdi ah shaqa yashuqu shaqa wuu dhibay shuq waa dhibaya shaad maxdi ah wey khasha khasha fi shay shaygii buu galay ay dakhala fiihi wuu galay khasha yakhushu waa shaad maxdi ah waa shaad maxdi ah khasha wuu galay yakhushu alla ala eh, fi shayi aydna waa la macno ay dakala marka ala yaulu wuu galay w adna iyo khasho iyo kala waa isku macne macnahooduna wuu galay weyaan labaduna waa shaad maxdi a ah weyaan wa amaa ala mataaca haddii la ala mataaca alaabtii buu xaday ay akhfaahu wa sariqahu fiihi fainahu mucadad ala yaulu wuu xaday haddii loo jeedo taas waa mutacadi waa qiyaas markaas waman yaglul yati bimaa ala ywma اqiyaama qofku wax khayaanaa wuxuu keenaya wuxuu khayaanay qiyaamu keenaya taas waa midtii mutacadiga ahayd weeye mafcuul bay qaadanaysaa waa mutacadi marka mafcuul bay qaadanaysa waa cala qiyaas lagu keeno waa qiyaaskii ala rasha rasha almusnu daruurtii baa markaa da'day rasha almusnu yarushu wuu da'ayaa waa shaad maxdi ah weliba roobku markuu yahay khafiif markuu yahay tixtix markuu yahay markaasa waxaa la yidhahdaa rasha almusnu ama rasha saxaabu watasha weye tasha yatushu tasha waa la mid iyaduna tashat eh, saxaabu daruurtii baa daaday tatushu waa maxdi ah waa roobka khafiifka ah weeyaan tashiga iyo rashiga tashigaa sii hooseeya duuna rashi buu yihi mطra khafiifa duuna rashi rashi buu ka hooseeya wajanna leyl habeenkii baa madoobaaday jana calayhi leylu habeenkii baa madooba yejulu waa madoobaanaya waa shaad maxdia idaa adlama markuu madoobaado jana wuu madoobaaday yjana eh, wuu madoobaaday yejulu waa madoobaanaya alla alla xayawaanu ay raaa alla xayawaan xayawaanka baa diga dhigay wuu digeeyey ama saaluu dhigay yahullu wuu digaynaya ay raaa marka waxaa la ohanayaa eh, wuxuu noqonaya alla yahullu waa shaad maxdia weeya mudaacafki laazima shaad maxdia wey ala damun dhiig baa hadur noqday ala damun yaulu hadur buu noqonaya daaca hadaran walam yahar bihi yan ooma aarin wey marka waa ohanaya ala yaulu ala yaulu waa shaad maxdi a weeyaan hadur buu noqday dhiiggiisibaa bilaash noqday weyan looma soo aarin ala yaulu kama kama naklu yani geedkii geedtimireedkii ayaa ubaxi soo saaray idaa alaca akmaamahu ayib marka waa ohanaya kama yakumu waa shaad maxdi ah ubxbuu soo saaraya kama yakumu wacasat bikhalaa naaqatun wacasad way daaqday naaqatun hal bikhalan meel cidla ayay daaqday hal baa meel cidlaa daaqday maxaa la ohanaya casa tacusu tacusu waa shaad maxdi ah tacusu ay racad waxdaha keligeed bay daaqday ay bimowdicin khaalin bikhalaa ay bimowdicin khaalin meel cidlaa ayay daaqday casat naaqatu hal baa daaqday bikhalan tacusu waa shaad maxdee kadaa qasana waa la mid qasa lafdiga qasa ficilka qasaana kadaa kaasuu la mid yahay oo ayadna waa isku macno waxay noqonaysaa qasat inaaqatu bikhalan hashaa meel cidlaa daaqday marka casad iyo qasad waa isku macne way daaqday wey waa shaad labaduba taqusu wa tacusu yamutu mata ilayhi wuu dhowaaday yamutu waa u dhowaanaya ay tawasala oo ugu dhawaaday wey matayamutu ayib matayamutu waa maxdi ah matayamutu kat اjaraadatu sakhat اljaraadatu yani markaasi eh, ayaxii ayaa markaa dabada dhulka geliyey ee eh, kharaza danabaha litabiid dhulkay dabada gelisay si markaa ukunta ay u dhigto waxaad oranaysa marka sakhat tasuku dabada dhulka gelinaysa say ilmaha ama markaa beedka u dhigto marka waa la ohanayaa sakha tasukhu waa maxdi a weye adda adda albaciiru awrkii baa guuxay adda albaciiru awrkii baa guuxay idaa rajaca alxaniina fii jawfihi markuu codka ku celceliyo cunihiisa ayaa la yidhaahdaa adda albaciiru marka waa la ohanayaa yauddu waa maxdi ah xadda xadda calayhi wuu carooday xadda calayhi yaxuddu waa maxdi wuu caroonaya wey xada wuu carooda yaxudu caleyh waa u caroonaya ayib caro dhaliimu goraygii ayaa markaasi dhawaaqay ay sawat wuuciyey cara yacuru cara yacuru idaa sawata wasaaxa markuu qayliyo oo codeeyo marka muxuu noqonayaa cara tacuru ayuu noqonaya faja faja lmaau faja lmaau yasuju ay saala faja lmaau biyihii ayaa markaa qulqulay oo socday oo qubtay yauju uu qubanaya ay saala biyihii baa socda ayib aj ma maaan sajaaja taayadda kuso arorta axa wuu qufacay axa rajulu yaxu wuu qufacaya ay acala wuu qufacay axa yaxu waxasa waxasa xasa alximaaru yaxusu neef baa ka timid wey idaa darada wacada wadama udunayhi waxaraga danabahu intaa markuu isku daro baa la xasa alximaaru idaa darada markay neef ka timaado wacada uu ordo wadama udunah dhegyaha marka isku keeno waxaraka danabahu dibtan uu dhaqaajiyo ayaa waxaa la ihahdaa xasa alximaaru yaxusu waa maxdi ah waa maxdi ah xasa laat laat eh, annaaqatu talutu ay alsaqa danabaha yacni dibtiba waxay ku dhejisay bayna fakhidayha labada bawdo dhexdooda bay ku dhejisay dibteedii marka laat talutu ayuu noqonayaa shaad mudaarici talutu waa maxdi ah wey axa xasa yaxusu laa talutu kafa kafa basaruhu aragiibuu araggii buu markaa beelay wuu indho beelay ay camiya kafa yakufu waa maxdi ah shaqa shaqa shaqa basaru lmeyit yani meydka baa isha indhaha taagay shaqa basaru lmeyit yashuqu ay calaa kor buu noqda yani markuu naftu ka baxayso ayuu indhaha taagay wey kafa basarahu waxaa taagmay weyaan shaqa basaruhu aragiisi baa taagmay yashuqu ayuu noqonaya shaadki marka saja eh, eh, ayb baqa yani baqa waa hadal badiyey yani wuxuu ii soo hormariyey aniga kafa shaqa saja saju soo hormariyey ayb lakin sharx wuxuu hormarinayaa baqu soo hormarinayaa saja saja baطnuhu calooshis baa jilicday wey raqa eh, khaarij minhu wixii ka baxaya baa jilicsanaaday marka raqa eh, saja baطnuhu calooshisaa jilicday ayuu noqonayaa yasuju wuu jilcayaa wabaqa rajulu ninkii baa hadal badiyey baqa fii kalaami yabuqu idaa kaura idaa akara baqa kalaamu hadalkiisa batay wey yabuqu mashaad maxdi ah ama ama yowmunaa maalinteenna ayaa kulaatay wey ama yowmunaa maalinteennan way kulaatay ama yagumu mashaad maxdi ah amat umunaa hooyadeen baa hooyo noqotay amat ilmar'atu taumu umuuma taum hooyay noqonaysaa taumu washaad maxdi ah taumu washaad saarad ummatan umma hooyay noqotay ayib marka ama taumu wafaka faka rajulu ay harima faka rajul ninkii baa da noqday yafuku da buu noqonaya yafuk da buu noqonaya waa shaad maxdiya waxana canhu waxana canhu wuu ka jeedsaday weeye xana canhu waa ka jeedsaday mucridan xaal mid jeedsanaya mucridan xaalu yahay mid jeedsanaya ayib kadaa caka caka ficilka cakana kadaa madkuurka lasoo sheegay buu la mid yahay oo caka yacuku isna waa shaad maxdi ah caka yacuku ida shtada caka alyowmu maalinta baa kullaatay yacuku waa kullaanaya marka caka ficilka cakaana kadaa kuwa la sheegay buu la yahay oo yacuku buu noqonaya waa waadix marka waa ka soconaynaa wajhaani fii sada aha xadda jadda khar tara watara jama shaba cana har wajhaani laba weji kainaani waxay ku sugan yihiin fii sada saday ku sugan yihiin day kusugan yihiin aay kusugan yihiin aday kusugan yihiin jaday kusugan yihin aray kusugan yihiin halkan wuxuu ka bilaabaya sheekhu mudaacafki laazimkahaa wuxuu leeyahay awsaan laba weji ku timaada yani wejgi qiyaaska kasraan way ku imaanayaan wej shaad wej shaad ah oo markaa damaana way ku imaanayan dulwajeyn weeye qiyaas waa kasruhu kasruu noqonaya shaadkuna damuu noqonaya marka sheekhu lix iyo labaatan ficil ayuu tirinaya wجhaani jaaizani fi hadi afcaal wahiya sitat وacishruun waa lix iyo labaatan wey haddii lagu daro saddexdii aan soo marnayna sagaal iyo labaatan bay saa ku noqonayn abba iyo tasha iyo alla haddii lagu daro markay tahay macnaa bariqa marka waxay noqonayaan sagaal iyo labatan bay saa ku noqonayaan wajhaan laba weji kainaan waxay ku sugan yihiin fii sadday ku sugan yihiin sada can ishay yasudu ay acrada canhu waa ka jeedsaday wey sada yasudu wayasidu sada waa jeedsaday yasudu waa jeedsanaya waa shaadkii yasidu waa jeedsanaya waa qiyaaskii labada weji bay ku timid acru timi baa batay wey aha ashacru yau wayaiu aha yau wayaiu yau waa shaadkii yain waa shaadkii wey yau waa shaadkii yain waa qiyaaskii idaa kaura markuu bato xadda xadat اmarأaةu gabadh baa isbasaastay ay tarakat الziina quruxdu bay ka tagtay xadat اmarأaةu taxudu waa shaad waa qiyaaskii quruxdu ba iska daysay weyaan xadat imara xada taxud wataxud jada wuu dadaalay jada rajul fii camali shaqadiisibu ku dadaalay jada yajudu wuu dadaalaya waa shaadkii yajuduna waa shaadkii yajudu waa shaadkii yajuduna waa qiyaaskii jada yajudu wa yajudu khara khara saldu dhagaxi baa soo dhacay wey khara saldu ay alxajar dhagaxi baa soo dhacay yakhuru waa shaad yakhiruna waa qiyaaskii weeye yakhiruna waa qiyaaskii ay saqata min culuwin ilaa sufli agga meel saru ka so meel hoose ayuu usoo dhacay wakada khara insaanu saajidan qofkiibaa sujuud u dhacayna waa la mid wuxuu noqonayaa markaa yakuru wayakiru wa ajmac اqurau fii qowlihi tacaala wayakiruuna liadqaani yabkuun yakiruuna waa khara yakiru qiyaaskii bay ku timid yakuruna markaasi way ku imaanaysaa oo shaad ahaan bay markaa ugu imaanaysa marka khara yakuru wayakiru marka kasraha ayaa markaa fasiixa yakiru ayaa markaasi ayadda ku timid marka khara saldu yakuru waa shaadki yakirun waa qiyaaskii uu soo dhacay wey tarat eh, tarat inawaatu eh, eh, tarad way duushay annawaatu laftimireedka waa duushay taturu waa shaadkii tatiruna waa qiyaaskii wey way duushay weeyaan wa ara ara shaaribuhu shaaribtiis baa soo baxday wey tarat inawaatu ama طarad shaaribuhu shaaribtiisii ayaa soo baxday tauru waa qiyaaskii shaadkii tairuna waa shaadkii sd wuxuu inoogu fasiray aratin waa tauru wa tairu kaurat way badatay buu inoogu fasiray markay tahy taratna tarat inawaatu wakadaa tarat yaduhu cinda alqaطci seefta marka gacanta lagu dhuftay gaanta marka seefta lagu dhuftay gacantii baa duushay marka taturu way duulaysaa watatiru way duulaysaa tatiru waa sha tatirun waa qiyaaskii darat inawaatu ama darat darat shaaribu shaaribti baa soo baxday tatiru waa waa shaadkii tatiruna waa qiyaaskii bay noqonaysaa jama jamalmaa bihi baa batay yajumu waa badanayaa wayajimu waa badanayaa yajumu waa shaadkii yajimuna waa qiyaaskii ay ijtamac fahuwa jamun ay kasura waa batay weeye ayib jama almaau bihi baa batay wey shaba alxisaanu shaba alxisaanu faraskii baa yani markaa shabaab noqday ayib shaba alxisaanu faraskii baa boodbooday wuu ciyaaray yashubu wayashibu shabaaban ama shaba alxisaanu yashubu wayashibu saara shabaaban mid yar buu noqday yashubu marka wuxuu noqonayaa shaadka yashibuna qiyaaskii buu noqonayaa ayib canna canna lahu shayu shaygii baa markaasi canna lahu shay ay acrada waa ka jeedsaday wey yacunu waa shaadkii yacunun waa qiyaaskii canan wa caniinan wa canan ay acrada waa ka jeedsaday wey marka cana yacunu waa shaadkii yacununa waa qiyaaskii hara harat ilcaynu ish biyo badisay tauru harat ilcaynu tahuru waa shaadkii tahiruna waxay noqonaysaa qiyaaskii bay noqonaysaa wa wuu shaadoobay shada shaad buu noqday ayib shad cal jumhuur ay infarad marka wuu noqonaya shada yashudu waa yashiduna waa qiyaaskii yashuduna waa shaad yashiduna waa qiyaaskii wey shaad buu noqdo man shada shada fi naar aa aa bilmaa ay bakila biyihii eh, shaxa bilmaali ay bakila bihi ku bakhilay weeyaan marka muxuu noqonayaa shaxa yashuxu waa shaadkii yashixuna waa qiyaaskii shadat daaru daarti baa fogaatay shadat daaru tashutu waa shaadkii tashituna waa qiyaaskii idaa bacudad markay fogaato shatat daaro wa dara darat inaaqatu hashi baa darartay weeye hashi baa darartay af soomaaliya laftiisa darar baa loo isticmaalaa darat inaaqatu taduru shatat daaru daarti baa fogaatay wa darat inaaqatu hashi baa darartay taduru way dararaysaa wa tadiru way dararaysaa tadiru waa qiyaaskii taduruna waa shaadkii wey nasa nasa laxmu hilibka markaa qalalay nasa laxmu yanusu wuu qalalaya wa yanus waa qalalaya nasa yanus waa shaadki yanusuna waa qiyaaskii waxara nahaaru maalin baa kululaatay yaxuru waa shaadki yaxuruna waa qiyaaskii uu kululaaday wey xara min alxaraara ayib cara cara libilu carat libilu geeli baa saala dhigay ama carat carat naaqatu hashi baa cayishay tacuru way cayinaysaa wtaciru waa cayileysaa carat tacuru waa qiyaas taciru waa shaadki cara qaamuuska wuxuu leeyahay waa cala alqiyaas bilkasri cara yaciru bilkasri bay ku imaanaysaa cara yaciru cara ayru shimbirkii baa markaas saaleeyo saalo markaas ayuu dhigay waxbuu dhigay ayaa la oranaya cara ayru cara dhaliimuna way sheegaan culimadu cara dhaliim ah dhaliimkii iyo goraygii ayaa markaas sawdeeyey oo macnaa ciyey ayadna waa loo istima marka ficilka cara ah qaamuusku oranaya inaha cal qiyaasi bilkasri oo cara bilqiyaas ayuu ku imaanaya marka iyadu dulwajayn maahan ayuu markaa tilmaamaya shata shata lamru arrinkii waa kala tegey ay tafaraq yashutu wayashitu yashutu waa shaadkii yashituna waa qiyaaskii aza aza alqidru dherigii baa markaa guux buu sameeyey guux baa ka soo baxay ay sumica likhalayaaniha sawtun yacni waxaa ka soo baxay cod hubun baa ka soo baxay marka maxaa la ohanayaa aza yahuzu waa shaadki yaisuna waa qiyaaskii qara nahaaru maalin baa qabow noqotay qara yowmunaa maalinteenna way qabow way noqotay qara yaquru wuxuu noqonayaa shaadki yaqiruna qiyaas ayuu markaa noqonayaa ayib raza aljaraadu raza aljaraadu yani ayaxii ayaa dhulka dabada geliyey si markaas beydka u dhigo ay kharasat danabaha litabiida dabagelintaas ayaa waxaa la yidhaahdaa raza raza aljaraadu ayixibaa dabada dhulka geliyey si markaa uu dhigo baydkii kaca kaca rajulu ninkii baa fulay noqday kaca yakucu ajabuna canhu kaca yakucu waa shaadkii yakicuna waa qiyaaskii weeye idaa jabuna markuu fulay noqdo khala khala lamuhu khala lamu hilibkiisi baa weyd noqday caato noqday khala yakhul ay hazula asagaa fasiray ay hazula ayib marka khala yakhulu waa shaadkii yakhiluna waa qiyaaskii ay hazula ayb caatuu noqday asat inaaqatu hashi baa cayishay asat inaaqatu tausu waa shaadkii taisuna waa qiyaaskii wafaxat afcaa abeesadiibaa ayaa ciday cod baa ka soo baxay idaa nafakat bifiiha wasawatat markay cido markay cido ba waxaa loo yaqaanaa faxati afcaa tafuxu waa shaadkii tafuxuna waa qiyaaskii fadkuran arinkaas sheeg madkuurka lagu soo sheegay sheeg nilta allow aad gaadho almala hididiilo aad gaadhide yani markaasi arinkaa sheeg marka intaa wuxuu ku dhameeyey awsaantii markaasi almudaacaf yani markaasi almudaacaf laazim awsaantii uu lahaa oo markaa shaadka ahayd oo heelka ku dhameeyey yani qaybtii horena waxay ahayd qayb weji waaxida ku shaadowday oo damo ah qaybtana waxaa weeyaan qayb markaasi qiyaaskana ku imaanayso kasro ah shaadkana ku imaanayso markaa damo ah kadib wuxuu noo sheegi doonaa facala in yafculu lagu keeno maa maxaa keena mid waan haynaayo waa mudaacaf mucadaa haddii ay noqoto waa soo aragnay intii dhimanayd ayuu markaa sheekhu inoo raacin doonaa halka inoo joogo allahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigaan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين